kaloo la jasmiyaana maba jiraan oo haddaad jasmo maqasho waxaa laga hadlaa waa ficil wlxadfu xadaf ayaa u sugnaaday wlxadfu xadaf ayaa u sugnaaday wاlxadfu xadafkii huwa xadafku naa'ibu naa'ib u ka yahay canhu can isukuuni sukuunku naa'ib ka yahay wlxadfu xadafkii huwa xadafkii naa'ibu naa'ib ayuu ka yahay can isukuuni sukuunku naa'ib ka yahay wliljasmi calaamataani asukuunu wahuwa اlaslu wاlxadfu huwa naa'ibun canhu saas weeye faama sukuunu sukuunkii fayaquunu huwa sukuunku calaamatan calaamu ahaada marka xadaf la yidhi markaa laba isla soo gelayaan xadfu xarfi اlcila iyo xadfu nuun xadaf marka la yidhi laba isla soo gelayaan xadfu xarfi اlcila iyo xadfu nuun ficilkii mudaaric oo xarfu cila u dambeeyo calaamatu jasmihiisu waa suquudu xarfi اlcila ficilka afcaalulkhamsada oo ah ficil kastoo mudaaric ah oo uu la xiriirsaday alifuااثnain oo waaw ljamaaca oo yaau lmuanafati اlmukhaadaba calaamatu jasmihiisu waa xadfu nun marka xadafka laba meeshaas kuugu jirta ogow waa xadfu xarfi cila iyo xadfu nuun faama sukuunu sukuunkii fayakuunu huwa sukuunku calaamatan calaam u ahaadaa liljasmi jasmuhu calaamad u ahaadaa fi lficli ficilkii dhexdiisuuna calaamad ugu ahaada ficilka almudaarici mudaarica ahaa ficilka asaxiixi alaakiri ee aakirka ka fiyooboo ka caafimaadka qaba ficilka aakirka ka caafimaad qaba waa ficil aan xarfu cilla u dembayn waa ficil aan xarfu cilla u dembayn markaa sukuunku hal meelu calaamad ugu noqdaa jasmaha wuxuu yahay ficilka mudaarica ah oo saxiixulaakirka aladii ficilkaasoo lam yatasil uusan la xiriirsan biaakirihi aakirkiisa shayun mima yuujibu binaa'ahu aw yanqulu icraabah waa inuusan shay la xiriirsan shaygu wax kale maahan waa wax binaha waajibiya waana soo aragta waxa binaha waajibiya ficil mudaaric waxaa la xidhiidhsadaa nuunu tawkiid mubaashiro ah iyo nuunu niswa labadaas hadday la xidhiidhsadaan mabniyuu noqdaa in la bineeyaa waajib ah waxaa icraabka rara ee xaraka ka rara ee u rara xarafna waa saddexdii damiir saddexdii damiir weeye alif اlاثnain waaw اljamaaca yaau اlmu'anafati اlmukhaadaba waa saddexdaas marka waxa binaha waajibiye waa labadii nuun waxa icraabka raraana waa saddexdii damiir waa saddexdii damiir marka waxaad leedahay mima yuujibu binaaءahu aw yanqulu craabahu sidaas ayaad leedahay wadalika mihaalkii ficilkii mudaarica oo saxiixulaakirka ahaa oo aan aakirkiisa waxba la xiriirsan calaamadda jasmadiisuna ay sukuunka tahay lam yalid alla wax ma dhalin ولم yuulad asna lama dhalin walam yakun axadun qofna maahan muk kufuan mukaafian mid u dhikama lahu alle lam yalid alle wax ma dhalin walam yuulad alle lama dhalin walam yakun axadun qofna ma ahan axadna ma ahan kufuwan ay mukaafian mid u dhikanma lahu alle ma ahan mid alle u dhikanma ma ahan lam yalid yalid wey ficil mubaaric waa saciib aakhiro daala u dambeeya wax la xidhiidhsadayna lama arko caamil jasmiyana waa galo waa lam sukuuna lagu jasmiyey lam xarfu nafyi wa jasmin wa qalbin yelid ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu ljasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxuutu cala allah waxaan leenahay yelid waa la jasmiyey maxaa yeelay caamil jasmiyaa galay oo lam ah saasaa loo jasmiyey calaamada lagu garanaa inuu jasmisan yahay waa sukuun maxaa yeelay waa ficil mudaaric oo saxiixulaakira waxna aysan la xadaysan calaamada lagu garanayu jasmisanya waa sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mudaaric oo saxiixulaakir ah oo aan waxba la xadaysan kaasna sukuun waxaan ahaynba laguma jasmiyo walam yuulad alwaawu xarfu caطfin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yuulad ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi asukuun wa huwa mabniyu lilmajhuuli ونaaئب الفاacل ضميir مستtir jawاaزا تqdir huwa يxud calى الlah yuulaad waa فicل mdaarc oo mqayr siiq ah ama mabniy lilmajhuuli ah waa la jesmiyey maxaa yeele lam aa gashay caamil wax jesmiyaa galay calaamada lagu garana inuu jesmisan yahay waa sukuun sukuun waxaa loogu jesmiyey waa ficil mdaarc oo صaxiixuاaakira oo aan aakirkii waxba kala xariirsan xidhiidhsan walam yakun alwaawu xarfu caطfin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbi يكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر له اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بما بعده قبال التعلق كفوا تكون تعلقا يكون تعلق ما يكون كفوا خبر يكون مقدم خبر يكون مقدم منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أحد اسم يكون مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يكون ولا جسمية محايا لم أياك شو عامل واحد جسمية إنه جسمي سيها علامة لغو قرنا والسكون محايا لي وفعل مضارع oo صحيح الآقرة oo aan waxba la xiriirsan ficilka noocaasana sukuuna lagu jasmiya وأmا الxdف xadفkii faykun huwa xadفku calaamaةa calaamu ahaadaa liljsmi jsmaha ayuu calaamad u ahaadaa fi اficli ficilki dhexdiisuna calaamad ugu ahaadaa ficilkii almudaarici mudaaric ahaa ficilkii almuctal aakiri ee aakirka ka jirana wa huwa muctalاaakirna maa ficil weeye ficilkaasoo aakiruhu aakirkiisu xarfu cilatin xarfu cila uu yahay wa xuruufu اcilati xuruufta ciladana alalifu waa alif walwaawu waa wow walyaau waa ya xadafku ficilka calaamadaha lagu garto inuu jasmisan yahu ka mid yahay jasmahana laba meelooduu calaamad ugu ahaada midka koobaad waa ficilka mudaarica oo muctalulaakirkan wax kalena la xariirsan aakirkana waxba kala xariirsan ficil mudaaric muctalulaakira aana aakirka waxba kala xariirsan calaamada lagu garto inuu jasminsan yahay waa xarfu cilaha in la jaro kan labaadna waa afcaal khamsad labadaas meelow calaamad ugu noqda waama alxadfu xadafkii fayaquunu huwa xadafku calaamatan calaamu ahaadaa liljasmi jasmuu calaamad u ahaadaa fi lficli ficilkii dhexdiisuu calaamad ugu ahaadaa ficilkii almudaarici mudaaric ahaa ficilkii almucta lilaakiri oo aakirka ka jirana ficilkii almucta lilaakiri oo aakirka ka jirana markaasuu kuu sheegay oo ku yidhi maxaa laydhaha muctalcaaqil marka naxwooley agtooda la joogo suraaftu si kaley u yaqaaniine qolooyinka ahlu sarfiga ficil kastoo usuushiisa xaraf ka mida xarf cillo yahay isaga waxa weya waa u muctal qolada sarfiga ficil kasta oo xuruufta asalka mid ka midu xarf cillo yahay kan ugu horey ha noqdo kan dhexda ku jira ha noqdo kan ugu dambey ha noqdo ayaga wa ficilkaas muctal u yahay laakiin naxwooley ayaga xarafka ugu dambeeya bisay fiirsanaya xarafka ugu dambeeya ficilka marka xarf cilo u yahay yihahdaan muctal kaasay yidhahdaan muctal wa huwa muctalka maa ficil weeye maa ficil weeye ficilkaasoo aakhiruhu aakhirkiisu xarfu cilatin e xarf cilo uu yahay ficil xarafka ugu dambeeya xarfu cilo yahay wey wa xuruufu lcilati cilada xuruufteeduna alalifu weye walwaa wey walya weye saddexdaas ayaa la yidhahdaa xuruuf اlcila saddexdaasaa la yidhahda xuruuf اlcila marka saddexdaas mid ka miduu ficilku u dambeeyo oo mudaarica markaad aragto waxaad tiraa waa ficil muctal ah calaamadda marka la jasmina lagu garana inuu jasmisan yahay waa xarafkaasoo laga jaro ficil u dambeeye alif ficil u dambeeye waaw ficil u dambeeye ya naxw walam yaksha oo aan ka baqin ila allah allah maahan walam yaksha alwaaw bxasabi maa qablaha lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbi yksha ficl mudaarc majzuum bilad wa calaamatu jasmi xadfu xarfi lcilad alfatxatu qablaha daliilu calayha lana alfatxata uqtu lif wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa ila lah ilaa adaatu xasri allaha mansuubun cala tacdiim waa mafcuul bigi mansuubun cala tacdiim وcalaamaة نصb فaتxaة ظaahiraة في akhir macalmshaahidku wuxuu yahay yqشha waa ficil mdaarco jasmisan maxaa loo jasmiyey caamil jasmiya galoo lam calaamadaa lagu garan inuu jasmisan yahay xadfu xarفicil maxaa loogu jasmiyey xadfu xarفicil waa ficil muctalaakhir oon waxba la xariirsan waman yadcuu qofka barya maca allahi ilahay la jirkiisa ilaahan aakhara la burhana low bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbi atiisu rabbi agtiisay taal oo lagu xisaabina waman yadcu alwaaw bixasabi maa qablaha man ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawaalu ficlu shardin waani jawaab wajazaa mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin mubtada mantu waa mubtada ismu shardiga laba ficlay jasmidsataa yadcu ficlu mudaaric majzuumun biman ashariya waxaad dhigi kartaa man ficlu shardi majzuumun bilam iskaba soo gaabso man waxaad tidhahdaa yadcu yadcu ficlu shardi majzuumun biman wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wa hiya alwaaw adamatu qablaha daliilu calayha lianna damata ukhtu lwaaw wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calaa man maa darfun maca darfun ictibaariyun منصوب على ضرفية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بيدعو مع مضاف الله مضاف إليه مجهول وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره محل شاهدك waa يdعو يdعو waa فعل مضاaرع oo la جسمiyey maxaa loo جسمiyey caamil جسمiya galo mantaas شhardiyada oo calaamada lagu garana inuu jasmisay maxay tahay waa xadfu xarficilla xarf cillaha la jaray maxaa loogu jasmiyey xadfu xarfcilla waa ficil mudaaric mutalaakhir on waxba la xiriirsan waman yahdi allah qofka allah hanuuniyo fahuwa lmuhtadi waa qofkaas qofka hanuunaya waman yahdi alwaaw bixasabi ma qablaha man ismu shardin jaazimun yejzimu ficlayn alawalu ficlu shardin وثاني جواب وجزاء مبني على السكون في محل رفع مبتdأ waa مبtd mntaas mntaas waa فعل مضاaرع مجزوم بmن daربtn waa tidha يهdي فعل شhرد فعل شhرد مجزوم بمن وعلامة جزمه حرف xرف الcلة وهي الyاaء alkasrau qablaha daliil alayha lan alkasraa abtulya allahu faacilu yahdi marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri macushaajku waa yahdi yahdi waa ficil mudaaric oo jesmisan maxaa loo jesmiya caamil jesmiya galow mantaas laba ficilayba jesmidaaba marka ficlu shardigii jawaabay jesmidaa mantaas waxay jesmiday yahdi waa ficlu shardigii jawaabkii wuxuu yahay fahuwa lmuhtadi jumladaas dambe w calaamada lagu garanayo haddii inuu jasmisan yahay waa ya ka maqan xarfu cilaha la jaray wey xadfu xarficilla maxaa loogu jasmiyey xadfu xarficilla waa ficil mudaaric muctalulaakir ah waxba aysan la xidhiirsan marka saddexdiiba waa la miaali marka halkaas waxaan uga baxnay labadii meelood oo xadafku calaamada jasmada ugu noqon jiray mid ka mid a ah. kaasuu wuxuu yahay ficil mudaaric muctalulaakira meeshii labadan galayna wa fil afcaali afcaashi dhexdeedana calaamad ayuu xadafku ugu noqdaa jasmaha allatii afcaashi rafcu ah la godideedu bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa afcaashi la dhihi jira afcaalu lkhamsa ama amhilatu lkhamsa ee marka la jasmina marka la rafcina marka la rafcinaa hubuutu nuun lagu rafci jiray marka la jasminaa xadfu nuun aa lagu jasmiye saasaa lagu jasmiya wadaalika inta tuba in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alwalu ficlu shardin wtani jawaabu wajazaahu mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alraab tatuba ficlu mudaaric ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi xadfunuuni xadfunuuni lana min alams xadfunuuna lagu jasmina waalifu tasniyati faacil mabniyun calaa sukuuni fi maxali radki tatuba weeye maxalushaahidka waa ficil mudaaric la jasmiyey maxaa loo jasmiyey intaasaa gashay waa caamil laba ficil jasmiye labuuba jasmiya ficlu shardi iyo jawaab marka waa ficlu shardigii inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa nuunta go-an xadfu nu maxaa calaamadaas loogu jasmiyo wax kale loogu jasmi waaye liannahu min alafcaal alkhamsa wain tasbiruu haddaad sabartaan watataquu rabbina aad ka baqdaan faina dalika min casmi umuur sabarka iyo taqwadu arrimaha kuwooda go-an oon laga fkerin ee waxa weeyaan hoosta ka xariiqanay ka yihiin marba haddaad rabto diin inaad haysato laabudda min aلصabri والtaqwى wain tasbiru alwaawu bixasabi maa qablaha in xarfu sharطin jaazimin yجzimu ficlayni alawaalu ficlu sharطi waani jawaab wajazaahu mabniyn calى sukuni laa maxal min acraab tasbiru ficlu sharطi majzumu bin wa calaamatu jasmihi xadfu nu لأنه من الأفعال الخمس وواو جماعة فاعل مبني على سكون في محل الرفع وتتقوى الواو حرف عطف تتقوا معطوف على تصبر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة محل شاهدك waa تصبروا يتتقوا labadoodaba waa la جسمiyey تصبروا waxaa loo جسمiyey caamil wax jasmiyaa galay waa inta shardiyada laba ficilay jasmida marka waa ficlu shardigii taswiru inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa nuunta go-an maxaa loogu jasmiyey xadfu nuun lannaha min alafcaal اhamsa watattaquuna waa la jasmiyey maxaa loo jasmiyey ficil jasmisana lagu cadfo wlmacduufu cala majzuumi majzuum inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa nuunta go-an maxaa loogu jasmiyey xadfu nuun lannaha min alafcaal اhamsa walaa takaafi ha cabsanin walaa tahzani hana murugooni walaa takaafi alwaaw bixasabi maa qablaha laa maahiyatu takaafi ficlu mudaaric majzuumun bilaa amaahiya wa calaamatu jasmi xadfu nuun liannaha min alafcaal hamsa wa yaa lmucanafati muqadabati faacil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafci walaa tahzani alwaaw xarfu cafi laa maahiyatu tahzani ficlu mudaaric majzuumun bilaa amaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni liannahu min alafcaal hamsa المعنفة المخاaطبة فاaعل مبني على السكون في محل رفع محل شاهدku waa تkاaفي iyo تحزني تkاaفي waa la جسمي maxaa loo jasmiye caamil wax jasmiya galay waa laadaas laadaas waa caamil ficilka mudaaric jasmiya taxzaniina waa la mid iyadana laadaasaa gasho waa caamil jasmiye calaamada lagu garanaa takaafi iyo taxzani inay jasmisan yihin waa maxe waa xadfu nuuni takaafiina taxzaniina ay aheed takaafiina taxzaniina saasay aheed inay jasmisan yihiin calaamada lagu garana waa xadfu nuunka maxaa loogu jasmiyey xadfu nuun liannahu min alafcaali hams liannahumaa min afcaali hams faslun jamiicu maa shay dhammaantiis taqadama soo hormaray min almucrabaati oo min almucrabaati kuwa la icraabo ah qismaani laba qaybood weeye jamiicu maa shay dhammaantiis taqadama soo hormaray huwa maagu oo min almucrabaati kuwa lexraaba ah waana isim mutamakina iyo ficil mudaaric oo labadii nun ka badbaaday dhammaan mucrabaadka lagu sheega wax kaloo leraaba ma jira kelimaadka leraaba dhammaan waa labadan waa isim mutamakina ism mutamakina waa isimkii daahirka ahaa wey isimkii daahirka ahaa iyo ficil mudaaric oo ka khaawan oo ka dharbeelay min annuunayn nuunu tawkiid mubaashiraah iyo nuunu niswa labadaas wey waxa la craabo dhammaantood oo lagu sheega jamiicu maa shay dhammaantiisa taqadama soo hormaray oo min almuxrabaati kuwa la craabo ah qismaani laba qaybood wey ka bedelo qismun waa qayb qismigoo yucrabu lraaba bilxarakaati xaraka waxaa la yidhaahdaa addamatu walfatxatu walkasratu saddexdaasaa la yidhaah waxaa la yska sukuun isagu xaraka maaha ee waa xadfulxaraka marka xaraka marka la yidhaahdo waa maxay addamatu wاlfatxatu wاlkasratu sukuunka waa laiskaga dara ee xaraka maahna waa did اxaraka waa xadfulxaraka isagu marka afartaas wixii la exraabo waxaa laleeyahay xarakaada la exraaba iyo waa qismun waa qismi qismigoo yucraabo la exraabo bilxuruuf qismi xuruuf la exraabo xuruuftu waa afar iyaguna waa alwaawu wاlalifu wاlyaau wاnuunu Mhm. amase xadfu nuun oo xadfu nuunka waa la yskaga daraa isagu xaraf maaha ee waa xadfulxaraf xaraf maaha xadaf ee waa xadfulxaraf xarafaaba la xadfaaba nuunta la goyna marka marna waxaa calaamadu noqona afcaalu khamsada icraabkooda nuunti marna maxaa calaamadu noqona nuuntoo la gooye ah. nuuntoo la gooye marka xuruufaa la icraabaa waxaa lagu leeyahay shan shayaa la icraabaa xuruufta lagu sheega waa alwaaw waa alalifu wlyaau wnuunu takuna inin dhiga waa afartaas maxaa lagu daro layska ilxaaqina xadfu nuunka xadfu nuunku xadafku waa de maahan xaraf ee waa xaraf la gooyey iskaga dar marka ldii midka yucrabu la raaba biarakaati xarakooyinka arbacatu anwaacin nucyaalaa fara weeye waxa la raabo xaraka waa afar nuuc alsmu waa isimka isimka almufradu la kali yeelay ism mufrado weligiis waxaan xarakayn lama raabo wa jamcu taksiri jejebinta jamciisi jamci la jejebiyey waxaan xarakayn lama ciraabo wa jamcu lmuanai saalib jamcun salim waxaan xarakayn lama ciraabo wlficlu mudaaric ficilka mudaarica aladii kaasoo lam yatasil biaakhiri shay aan aakhirka waxba kala xariirsan asagana waxaa la icraabaa xarako laakiin mar xadaf la icraabaa jirta xaalatljisma ah, xaraka la icraaba laakiin xaalatljisma waa arki doona isaga xadaf xadfu xarfilcila lagu jasmiya taasuna xaraka maaha marka xaalafuljasmaha unbaa laga istaطnoocaya wa kuluhaa afartan ism mufrada jamcu taksiir jamcu anusaalix ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun wa kuluhaa arbacadii dhammaanteed turfacu waa la godaa bidamati damaa lagu godaa afartaba waa sax wax laga soo reeba ma leh wa tunsabu hiya arbacadii waa la nasbiyaa bifatxati fatxa lagu nasbiya halkaas maxaa laga reebaa jamcu lmuanai saalix asaga kasra lagu nasbiya wa tukfadu waa la kafdiyaa hiya alaaadii arbacadii dhihi maydid ficil mar haddii kafba lagu sheegay ficil meeshaba sooma gelin isaga maskaxdaada kasaa saddexdii ism u laabo wa tukfadu waa la kafdiya hiya alaaadii bilkasratiya lagu kafdiya ism malansarifa ka baxay asaga kasra laguma kafdiye waxaa lagu kafdiyaa fatx wtujzamu waa la jasmiya jisma hadii laga hadla isim sooma gelin afcaala laga hadla wax kale sooma gelin bisukuniyaa lagu jasmiyaa muctalaakhira dhacay ficil muctalaakhira waxba la xariirsan asaga laguma jasmiyo sukuun ee waxaa lagu jasmiyaa xadfu xarfilcila marka saddexdaas a wax laga soo reeba wa kulahaa turfacu bidam waxba laga soo reebima wa tunsabu bilfatx maxaa laga soo reebaa jamculmaani saali wtuqfadu bikasr maxaa laga soo reebaa ismu maa laa yansarif watujsamu bisukuun maxaa laga soo reebaa ficil muctal aakhira iqaarale asmaada warmaysimaa soo galay guriyaa ka baxa qofkii soo galay soo maaha hade sad waxa weeyaan waxbaa la jasmina marka la yidhi ismaba laga hadlinbe ah, ficilaa laga hadlaye waxaa tidhaha ficilkii muctal aakhira ha baxay ila isaga waa ku jira jasmi sukuuna lagu jasmin ma Ah, marka maskaxdoo la dhalaaliyuu rabaa si degana loo fiiriyo wa kharaja waxaa baxay can daalika madkuurkaas alaaatu ashyaa saddex shaeyaa baxeen alsmu waa haddii la mooday wa tujsamu markii lagu yidhi miyaan maskaxdu baraarugin ma horaadan usoo baran jasmo maba galo walaa jasma fiiha miyaadan hore u baran maya inta intaa ka dambeyday wakullaha waxaa ka dambeeyey watujsamu yaa dambeey labadood khalaas waa tugsam yaa dambeey wa kharaja wakulaada waxa weeyaan qofka hurdaayaha hurdada looga kaxiya hurdaayaha le ha asmaa bahday marka hurdada meeshaasuu ku hurda hurdada la yidhahdaa waa hurdayda a la yidhahda wa kharaja wa kharaja waxaa ka baxay can daalika madkuurkaas alaaatu ashyaa shayaalaa saddexaa baxeen saddex shayaa baxeen tii ugu horreeda wax baxay ma leh alismu xaaladda marka fiiri watunsab markii la yidhi alsmu isimkiiyaa baxay aladi ism ah, maya watunsabu maaha gadaal isku qasay sidii oo ay u kala horreeyeen ma gelin watukfaduu ka bilaabo alismu isimkiiyaa baxay aladi isimka laa yansarifu aan sarfoomayn mufradan mufrad kaana ha ahaado isimkaasu aw jamca tagsiirin jamcu tagsiir ha ahaado fainahu isimkaas yukfadu waxaa lagu qafdiyaa bilfadcati maa muddana fadxa lagu qafdiyaa lam yudaf aan la idaafayn ow tadkul walam tdkl aysan gelin alayhi ismka walaysarifka al wa jamcu muanai saalim ayaa baxay xaalatu nasbada fainahu jamcaas yunsabu waxaa lagu nasbiyaa bilkasra wlficlu ayaa baxay xaalatu jasmada ficilka almudaaric mudaarica ficilka almuctalulaakiri aakirka ka jira fainahu ficilkaas yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi aakiri aakirkiisaoo la jaro wataqadamad waana soo hormartay amilatu dalika kaas miaaladiisii wladii midka yuxraabu laxraaba bilxuruufi arbacatu anwaacin nuucyaalo afara weeye wa hiya afarta xuruuf la craaba almuhanaa weye iyo wamaa kii xumila calayhi lagu xambaaray o wa jamcu lmudakari saalim weeye iyo wamaa xumila wixii lagu xambaaray labo walasmaa asmaadi way asmaadii asitatu lixda ahe walamilatu amiladii wey amiladii alhamsatu shanta ahe amilau amsa wa afcaal hamsa magacaanaa ka fiican maxaa yeelay asmaa ayada asmaa hamsa ama asmaa sita wax aan saasayn lama dhihi karo amil lama dhihi karo maal amil maaha waa lix cayn waa lix isim cayntood laakiin amilat amsa tan saasaa sax maxaa yeele lix ficil maaha ta waxaan rabaa shan ficil maaha afcaal hamsa maaha shan ficil ee waa shan miisaal ficil kastoo mudaarica laga keeni kara soo maha ha shan ficil maaha shan boqoloo ficilna maaha waa afcaal aad u fara badan soma jeedin marka waa miisaalo Ah, ficil kastoo mudaarica laga keeni karo marka waa miaal wax lagu miaalo ee ayagu shan ficil maaha laakiin asmaa sita ama asmaa hamsa waa asmaa la yaqaano gaar maahan miaal weligood halkanba kusoo darsami maa marka ayaga waxaa fiican tacbiirka walamilatu lhamsa uu yidhi marka fiiri musane xaraf waxaan ahayn lama icraabo weligiis xaraka ma soo gasho xaalatu rafci alif aa lagu rafciya xaalatu nasbi xaalatuljernaya ah, jamcibakul saalim weligiis xaraka ma u timaado muane xaalatu rafci alifaa lagu rafciyaa xaalatu nasbi xaalatu ljarna ye weligiis xaraka ma soo gasho iyo maaxumilihiis jamci ukarusalim weligiis xaraka uma timaado xaalatu rafca maxaa lagu rafciyaa wow xaalatu nasbi xaalatu ljarna ye asmaau site weligood xaraka ma gasho xaalatu rafca waa alif waxaa raba xaalatu rafca waa wow xaalatu nasba waa alif xaalatu ljarna waa ye waxa la yidhaha xaraka ma soo gasho amila ams xaala ra waa hubuut nuun xaala nas iyo xaala jasma waa xadfu nuun weligood xaraka ma gasho marka xuruf unbay joogaan faama muanaa muanihi fayurfacu waa la godaa huwa muanihi billifi alifaa lagu godaa wayunsabu waa la nabiyaa bilya iyaa lagu nabiyaa wayujaru waa la jaraa bilya iyaa lagu jaraa yadaasoo almaftuuxi la kordhigay maa xarafka qablaa horteeda ku sugan yadaasoo almaqsuuri lahoos dhigay maa xarafka bacda gadaalkeeda ku sugan muana garanay shuruuddiisna waa la fahmay maxaa la yidhaha mulxaq bilmuana wa ulxiqa bihi muane waxaa la haleeshiiyey inaani laba nin watnataani laba dumara wa tintaani laba dumara muطlaqan kala qaadlaan xaala yihiin saddexdaan lafdi sida musanihiyaa loo ceraabaa lamana kala qaado maxaa loola jeedaa muطlaqan sawaaء udiifa ilaa ظaahirin am ilaa mudmari ha loo idaafeeyo daahir ism daahir ha loo idaafeeyo mudmar ha loo idaafeeyo am lam yudaafa ama yaan la idaafay lamaba kala qaado weligood sida musaniya loo craaba waa isku mid in ism daahira loo idaafeeyo in damiir loo idaafeeyo iyo inaanba la idaafaynba weligood ayaga waxaa loo iraabaa sida musanihi saddex lafdi ma yihiin wakilaa iyo wakiltaa labadaas ku dar kilaa laba nina l loo isticmaala kiltaana laba dumara waa shan soo maaha laakiin kilaa iyo kiltaa marka sida musanihii loo icraaba oo alif lagu rafcina ya lagu nasbina yana lagu jaraa shardiyay leeyihiin ogow saddexdoo shuruud ma lahayn bishardi idaafatihima la tirintooda shardigeeda shardigaas ayaa lagu haleeshiye ila damiiri damiir loo tiriyo sideeda kilaa iyo kilfaa weligood waa la idaafeeya ma jirto mar aan la idaafayn laga maarmaan wey in la idaafeeyo marka la idaafayna marka mar waxaa loo idaafeeyaa damiir marna waxaa loo idaafeeyaa isim daahira marka sida musanaha loo ciraabo waa marka damiirka loo idaafeeyo wuxuu ku yidhi bishardi idaafatimaa la idaafaintooda shardigeeda aa lagu haleeshiyey musanif ilaa damiiri loo idaafeeye naxwo jaaanii waxaa isoo gaaray jaaa mafcuul qaadatay bimacnaa wasala jaaanii waxaa isoo gaaray kilaahuma labadii nin dhammaantood wa kiltaahumaa labadii gabdhood dhammaantood jaa ficlu maadi mabniyun cala fatxi lah maxal lah min alixraab wa nuunu lilwiqaaye waliyaa damiir mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam كلا فاacل jاء مرفوع وعلاaمة رفعه الألف نياaبة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى كلا مضاaف ma مضاaف إليه مبني على سكن في محل jر وكلتا الواaو حرف caصل كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفعه الألف نياaبة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى كلتا مضاaف ma مضاaف إليه مبني على سكن في محل jر ورأyت waxaan arkay كilayهimaa labadii nin dhmmaantood wa kiltayhimaa labadii gabdhood dhammaantood wa ra'aytu alwaaw xarfu casrin ra'aytu ficlu wa faacilu kilay mafcul bihi mansuub calaamatu naصbi alyaa alyaa niyaabatan can fatx lأnnahu mulxaqu bilmuhana kilay mudaafuma mudaaf ilay mabniyn cala sukuni fi maxali jani wa kiltay alwaaw xarfu casrin kiltay macduufan calaa kilay wlmacduufu cala mansuubi mansuub calaamatu naصbi alyaa niyaabata can fatx لأnnahu mulxaqu bilmuhana kiltay mudaafuma mudaaf ilay mabniyn cala sukuni fi maxali jani wa marartu waxaan soo maray bikilayhima labadii nin dhammaantood wa kiltayhima labadii gabdhood dhammaantood wa marartu alwaaw xarfu caطfin marartu ficlu wa faacilu bikiltaya ba xarfu jarin kiltay ismu majruur bilba wa calaamatu jari alya niyaabatan can اlkasra liannahu mulxaqu bilmuhana wa marartu alwaaw xarfu caطfin marartu ficlu wa faacilu bikilay alba xarfu jarin kilaysuna majruun bilba wa calaamatu jari alya niyaabata can اkasra lأnnahu mulxaqu bاlmuhana kilay mudaafuma mudaafilay mabniin calaa sukuni fi maxali jari wa kiltay alwaaw xarfacati kiltay macduufun calaa kilay wlmacduufu calى اmajruuri majruur wa calaamatu jari alya niyaabata can اkasra lأnnahu mulxaqu bاlmuhana kiltay mudaafuma mudaafilay mabniin calaa sukuni fi maxali jari marka kilaa iyo kiltaa haddii damiir loo idaafeeyo waxaa la icraabaa sida musanaha loo icraabo fa in udiifaa haddii loo idaafay ila daahir ism daahira kaanaa waxay ahaanayaan bilif weligood alifay ku sugnaanayaan alifay laasimayaan fil axwaali xaaladaha aalaata saddexdaas xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatu ljar saddexda xaalada kila a la iska leeyay mar haddii ism daahiru ka dambeeyo ism daahir haddii loo idaafeeyo kilaa ay laasimayaan xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatu ljar halkaasay laazimayaan ma isbedelayaan wa kaana icraabuhumaa icraabkooduna wuxuu noqonaa kalmaqsuuri xaala uu la mid yahay bixarakatin xarakadoo muqadaratin la qadara fii tilka alalifi lagu qadara isimkii maqsuurkaah sida alfata iyo muusa sow saddexda xaalaba xaraka lama icraabi jirin ah, oo laguma qadari jirin alifta sidaasoo kaley noqonayaan mar haddii isim daahira loo idaafeeyo kilaa kiltaa ay noqonayaan alifkaasay laazimayaan xaalatu rafca dama lagu qadara xaalatu nasbana fatxa lagu qadara xaalatu ljarna kasra lagu qadara saddexdii xaraka lagu qadara saasa iska laazimaya wa kaana icraabuhumaa icraabkoodu wuxuu ahaanaa kalmaqsuuri xaala uu la yahay bixarakatin xaraku ahaana xarakadaasoo muqadaratin la qadara fii tilka alfya lagu qadara naxw jaani waxay soo gaareen kila rajulayn labadinin dhammaantood wa kiltalmar'atayni labadii dumarkaa dhammaantood jaa ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab nuun والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم كلا فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء والمفتوح ما قبلها المكسور ما بعد نيابة عن الكسر لأنه مثنى ما نضى في حرف حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وكلتا الواو حرف عطف كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعادل كلتا مضاف المرتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة can اlkasra lأnnahu muhanan ma naba fi xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can اtanwiini fi ismi اmufradi wa ra'aytu waxaan arkay kila rajulayni labadii nin dhammaantood wa kiltalmaratayni labadii dumarka ahaa dhammaantood waraytwaaw xarfu cadfin raytu ficlu wa faacilu kilaa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu muqadarat calى alalifi manaca min duhuuriha tacadu kilaa mudaafa rajulayni mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari alyaw almaftuuq ma qabla almaksuur ma bacda niyaabatan can ilkasra liannahu musanan ma naada fiihi xarfun an xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi lismi lmufraadi wa kiltaa alwaawu xarfu cajin kiltaa macduufun calaa kila waalmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu cala alalifi manca min dura tacadur kilta mdaaf almaratayn mdaaf ilay majruur وcalaamaةu jari alya almaftuq ma qablaha almaksur ma bacdaha niyaabatan can اlkasra lأnnahu muhanan ma naba fiihi xarfun can xaraka wanuunu ciwad can الtanwiini fi ismi اmufradi wamarartu waxaan soo maray bikila rajulayni labadii nin dhammaantood wa kilta almaratayni labadii dumarkaa dhammaantood ومرت الواو حرف عطف مررت فعل وفاعل بكلا الباء حرف جر كلا اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعد كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعد نيابة عن الكسر لأنه مثنى ما نضى في حرف من حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وكلتا المرأتين الواو حرف عطف كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد وكلتا الواو حرف عطف كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد kiltaa mudaaf almaratayn mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari alyaa almaftuuqu maa qablaha almaksuur ma bacda niyaabatan can اlkasra لأnnahu musanad maanaba fiihi xarfun can xaraka wanuuna ciwadun can اtanwiini fi اsmi اlmufradi marka kilaa ya kiltaa haddii loo idaafeeyo ism daahira maxaa la exraaba xaraka mase xaraf war maxaa la exraaba xaraka la exraaba soo maaha haddii damiir loo idaafeeyna maxaa la exraabaa xaraf isimka daahirka iyo damiirka asal waxaa ah isimka daahirka xaraka iyo xaraf in wax la eraabana xarakada asala fiiriya marka haddii marka kilaa iyo kilta ism daahira loo idaafeeyey asalkiyaa la eraaba xarakadaha ilaa asala loo idaafeeyey haddii kilaa iyo kiltaa damiir loo idaafeeyo faraca loo idaafeeyo farac la eraaba oo ah xaraf war ma la fahmo waaya kilaa iyo kiltaa dib aan u laabayna sharxa dib u laaftay dib u laaftay dib u laaftay dib mulaqan bal agagaarkeeda taga hor Mm-hmm. mulaqa agagaarkeeda ma tagteen haye kilaa wakiltaa ma ujeedaan sharax meeshuu ka qabana ya ma ujeedaan meesha kawaakibku ka qabana wa kilaa lilmudakari inuu usugnaaday walaa yunawanu lama tanwinu licadami dikri min kayri idaafa maxaa wargiisba lama sheego isagoon idaafaysnayn wakiltaa lilmucanafatayni laba dumar uu usugnaaday wahumaa mufradaani lafdan muhana yani macna lafdigoodu waa mufrad macnahooduna waa muan war ma la fahmo kilaa iyo kiltaa lafdigoodu waa maxay waa mufrad macnahooduna hade macnaa ka dhalana intaas kaliya maa waxaan usoo laabanay sii fiiri wuxuu ku yidhi wa alifu kilaa kilaa alifta ku jirta min asli kelimati ka mid ah. hamoodin alifti musanaha wa alifu kiltaana litaniis usugnaatay ka xubla oo kaleeto weeye wa taawaha ta'deedana badelun min alwaawi badel ka ta almubdelati wawdi laga soo bedel qaatay alifa fii kila waa kana meeshaan u socota wlaktaru sida badan walaktarudan waxaa rabay inuu ka hormariyo idaa ah, uciida ilayhi damiir ah. amase gadaalan ka haleeshinaynaa ka leexo gadaalan ka haleeshinan uga daraynaa marka damiir loo celina u fiirsada kilaa iyo kiltaa hormaray inaad damiir celidaad rabtaa waxaana lagu soo yidhi waxaa lagu yidhi wahumaa mufradaani lafdan muanayani macna ma waxaad u celinaa damiir mufrada oo hu miyaad u celina mase huma aad celina damiirka aad u celinaydaa ma mid mufradaad u celina mise mid muana ila waxaa la lafdan muana yaani macnan waa kan halkaan kugu sheegaa waad celinaya walaktaru sida badan macnaheedu waxay tahay wayajuusu icaadatu damiiri ilayhimaa mufradan wa muana waxaad u celin kartaa kuu banaan inaad damiir mufrida waxaa kaloo kuu banaan damiir oo musanaa macnaha kilaa hu aad u celi kartaa kiltaana ha aad u celi kartaa waxaa kaloo kuu banaan damiir musanaa u celi humaa u celi labadooda labadaba kuu banaan laakiin yaa badan labadu waa inay banaan yihiin aragnaya walaktaru sida badan muraacaatu lafdihima lafdiga in la ilaaliyaa badan marka haddaad damiir mufrada u celida maxaad ilaaliday lafdiga haddaad damiir musana u celidana maxaad ilaaliday macnaha yaa badan واأكثر sida badan مراacaة لفdهma waa لفdigooda in la ilaaliyo فiلفraadi وqad ah, يurاaca in la ilaaliyana waa dhici kartaa في مaعناahmaa في ضميir الcاaئdi عalayهima h mrka aad ku xasuusantide waxa la ilaalaa oo marna lafdiga la waafajina marna macnaha maxay yihiin fi damiir اcaaidi alayhima damiirka u laabanayo wy ah, damiirka u laabana mar waxaa banaan inaad lafdiga ilaalido oo damiir mfrada ka dhigto marna waxaa banaan inaad macnaha ilaalido damiir musanaa ka dhigto fi damiir اcaa'idi calayha damiirka u laabana labadaas kaad rabtaad ilaali kartaa labadaas kaad rabto ayaad ilaali kartaa waaya kaas midkaad rabtaad ilaali kartaa gadaal u laabo gadaal u laabo gadaal iska sii laabo gadaal u laabo gadaal u laabo hmm. gadaal u laaba musanihii meeqaan haynaa horta meeqaan haynaa waxaan rabaa mulxaqaadii musanaha meeqaan haynaa shan ma hayno kalaan ku darayna tobanaysaas ku noqaaya mulxaqaad waa tobankaas weligood wax dambe lagu soo dari maayo haddaan alfiye tagno haddaan meel kale tagno mar dambe sugi maydaan wax dambe lagu daro war ma la fahmo shan kalaan ku daray shanta kitaabka noo dhigaya hal xaba korka laga sheegi maayo waxaad fiiridaa wayunsabu wayujaru bilyaai almaftuuxi maa qablaha almaqsuuri maa bacdaha waulxiqa bihi ma ujeedaa waulxiqa bihi ma ujeedaa sharaxa kawaakibkan toban matniga maaha kawaakibka ma la socotaa wlxiqa ey bilmuana waxaa la haleeshiyey xumila ey xumila calayhi waxaa lagu xambaaray fii icraabi bilalifi in alif lagu ciraabo rafcan waqta rafcin wabilyaa in la ciraabo nasban waqta nasbin wajaran waqta jarin alfaadun kaiiratun alfaad fara badan aa la haleeshiyey dakara lmusanifu waa sheegay minha alfaadaas badan hamsatan shan u ka sheegay wadakara kayru musanifka culummo aan ahaynoo qayrkiisana akara min daalik wax intaas ka badanay sheegeen mayla socotaan mise weli waa raadeen hmm, ir hadaad ila socoto wa daabidu daalika nulxaqa daabidkiisa anna kula smin ism kasta isimkoo mucrabin mucrab ah isimkoo iqtalla uu dhimanaaday fiihi isimka dhexdiisa shay-un shay shaygoo min shuruudi lmuhanaa ka mid ah shuruudii muhanaha oo annaga sideed noo aheed anagu sideedaan tirin isagu sagaalu dhihi doonaa hmm. meelaa gabal sagaalu ku yihahdaa sagaal shardi uu leeyahay u yihahda hmm. ha faama almuana waaba hadda boga aan joogno bishuruudin tiscatin mansuusatin waa kan halkaasuu ku yidhaahdaa egan innaga sideedaan tirinay sooma jeedaan sideedaasaanaan naqaanaa habadka kaleetaasna nooma sheegin hadda ka horna ma baran markii haddaan barana waa kusoo bara inagu sideeddaas culmo noo sheegi jiri isagu sagaal weli leeyihin ujeeda ah, anugu sideedda le aqaan waaya xabadka sagaalaad waxa weeyaan isagaa laga rabaa mana sheegin isaguna marka insha allah kutubta kale laga raadi doonaa haye fiiri marka maxaa la yidhaha mulxaq wadaabitu dalika ana kula smin isim kasta isimkoo mucrab in la ecraabo isimkaasoo iqtalla u dhimanaaday fii dhexdiisa shay-un shaygoo min shuruudi muhanaha ka mida wa kaana bisuurati muuqaal muhanana ku sugan fiiri isim kastoo mucraba ah, koo waa inuu mucrabi mafni iska daa isimkaas waa in shuruuddii wax ka midu maqnaadeen haddii shuruuddu laga helo ilaa waa muhani isimkaas waa inuu muuqaal ka leeyahay muhanaha oo u egi isimkii saddexa shardi laga helo fahuwa mulxaqun bi muana la haleeshiya fadakala fii dalika daabitkaas waxaa soo gela ashyaaun minhaa waxaa ka mida kow dhe hadde marka maa uriida bihi takiiru lafdigaasaa lagaa rabaa hadhow markaa tirayd waxaa leedahay shantii sharaxa ku tilasheeg maa uriida bihi takiiru aad leeda waa kaasa magacoodi wax marka horena oo lagu dhawaaqayo loolama jeedo labo waxaa loola jeedaa wax badan ya a laga rabaa saddex dhibcood le qof uu dhigaa lama hayo sooma sanin dhigi maayo qofkii siin uu dhigaa qalin waa inuu hela qalin adeegso saddex dhibcood laha la rabaa badnaan wey meeshu badnaan masiina sa wey maa uriida bihi takdiiru ala rabaa soo ma jeedid midka koowaad muxuu noqday maa uriida bihi takiiru wax loola jeedo badnaan laa xaqiiqatu taniya taniye xaqiiqadeed loolama jeedaba labamaba loola jeedo ee badnaana loola jeeda o naw labayka wasaxdayka waxanaaneyka wadawaaleyka oo min almasaadiri ah masaadirta almulaasimati laasimta linasbi masaadirta almudaafati loo idaafe ila mafcuuliha masaadirtaas labayka ilaahiyo waan ku ajiibaa markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa laba gooraan warkaaga yeela ilaahayo subxaana allah uma jeed weligay waxa weya ajiibid mid kale ka dambaydo mid kale ka dambaydo aan ku sugan oonan ka suulaynaan ku ajiibaa wa badnaana loola jeedaa laba loolama jeedo ah, ijaabatan bacda ijaaba lagu fasira ah, marka loolama jeeda taniya waxaa loola jeedaa takfiir oo ah ijaabatan bacda ijaaba bacda ijaaban ku ajiiba ilaahay amar kastood kaasoo fulan qaadaa wey marka masaadirtaas oo loola jeedo tagiirka oo aan loola jeedin musanaha o wey ah, waxaa lamida alqawmu xawaaleyka waxanaaneyka iyagana waa daraf yaal oo ixaaba iyo shumuul tusa waxaa ka mida fiiri uma arjic ilbasara bal aragga ku celi karatayna samada cirka laba goor fiiri hal tara min fuduurin faliir mid ma ku aragtaa meel cirku ka kala dilaacay oo u baahano sida guryu u tararan meel u tarartay ma ku aragtaa cirka ah hal tara min fuduurin ma ku aragta uma arjic اbasara ka reetayni yanqalib ilayka اbasaru khaasian wahuwa xasiir ali haddaad cirka ka raadido meel dilacday indhuhu waxay kugu soo laabanayaan iyagoo quustay oo daalay ma laba goray ku daalayaan marka ma laba goor ku daali maa daa saa tira oo dar tira ba dhinacaasna ka fiiri ma daalaayaan ee waxaa loola jeedaa ku celi karaad aa loola jeedaa abu maantarun ku celi marka daba soo daali maayaan saasaa loola jeeda marka mutana lama jooge wax badan aa loola jeeda maana laba ku daali mayn indhu cirka meel faliirantay meel dilacantay ka fiiri xaggeed ka fiiri xaggana waa ka fiiri ma daalen ma daalen wy marka laba kuma daalayaana waxaa loola jeedaa karaad ku celceli marka dambe un adaa yasi gaara haddaad cirkan ka raadida meel dilaaca laguma arka maxaa yeele meel dilacantay laguma arko marka ka ratayni maaha laba mar ku celi maaha ee marar badan wey maa uriida bihi taqdiira la yidhaha koo waa haynaa labo maktalafa lafdigu maxaa shuruudda musanaa ka mid ahaa lafdigu inuu iswaafaqo soo maaha wixii lafdigood iskhilaafo musane lama yidha wixii lafdigu iskhilaafo oo laysku tasniyayo musane lama yidha miaal kalqamarayn lishamsi walqamar qoraxdii shamsi iyo qamar ma isku lafdiyaan labadoodaa lagu yidhi shamsayn ama qamarayn waxaa la mida umarayn abubakr iyo cumar oo kale umarayn alaleey ah, umarayn alaleey marka musane lama yidha maxaa yeelay shardiga musanaha la waaya o ah lafsigu inu iswaafaqsan yahy meeqaad haysataa labo maa uriida bihi takdiir iyo makhtalafa lafdu o ikhtalafa macnaahu waxaa leedahay makhtalafa macnaahu waa isku lafdi labada ism laakiin macnahooda iskhilaafsan isku macno maaha sida alqalamu axadu lisaanayn alaleey alqalamu axad lisaanin labada carab midkood way carab qofka hadduu doono inuu hadlo laba mid yeela inuu mimbarka fadhiisto oo uu hadlo iyo inuu wax qoro oo uu soo saaro kitaabkaanu qoro warkiisii labadaas ku soo baxa marka alqalamu axadulisaanayn qalamku labada carab mid kamid wey maxaa laisku tasniyey lisaanu oo carab ah iyo qalamna ma isku iri soma jeedin axadu lisaanayn marka qalamkii waa lagu hadlaa marka waa lagu hadlaa waa lagu hadlaa marka lisaana layska yidhaha qalamka laftiisa carabkana lisaana la yidhaha ah, laakiin isku macno maaha macnoobaa iskhilaafsan taas waxaa nooga ficneed inuu noogu misaaliyo waxaa ka ficneed caynay caynaani oo laysku tasniyeeyey alcayna albasira waalcayna aljaariya isha biyaha oo qulqulayda isha biyaha isha biyaha iyo ishaan aad wax ku aragto labadooda mid walba caynun layidha soo maaha macnahoodu ma isku mid ah lafdigu waa isku mid lakin macnuhu waa iskhilaafiyeen waxaa tira caynaani waxaa leedaha musana maha maxay tahay mulxaq makhtalafa macnaahu meeqaan haysanaa saddex afar maa laa yustacmalu ilaa musana wax aan musana maahane wax kaleba loo isticmaaliy wax aan musana maahane wax kaleba loo isticmaaliy isagana ma weligiis lama arag isagoon musana ahayn tusaale xaala ka mida huwa ninkii bayna dahraaneyhim dadkaas dhexdooda ku sugan yahay ay wasadahum dhexdooda bayna dhahraaneyhim dhahraaney musanaad moodaa ma aha sidaasaaba loo isticmaalaysa bimacnaa wasad wey kelmadan weligeed lama arag dahraanaynoo tasmiyada laga jara marka maa laa yustacmalu ilaa musana waxaan waxaan musana ahayn loo isticmaalin afarmahayda an waxaa tidha maa sumiya bih musamaa bih maa sumiya bih macnaheed waa maxee lafdi musamaha qof magac looga dhigay zaydan zaydan ah, zaydani aan ah, hal nin loo bixina ah, zaydani sida musaniya loo araaba hadhow alifaa lagu rafcina ya lagu nusbaya ya lagu jera cabdikariim zaydankan hadda kitaabka oo usul fiqiga qoray baa ka mid a zaydan zaydan ma ma lam maa laa yustacmalu ilaa mutana waxaan tiran ka shanaadaan maraynaye maa sumiya bih wax magac qof looga dhigay naxw cabdaani ah, cabdaan cabdaan waa nin magaciis ma ahan cabdaani lirajuli maaha cabdaani huwa smun lirajuli waa magac nin iska leey ninaa waxaa lahaa magaciisa cabdaan ah, cabdaan fiiri sacdaan waa makaan magaciisa limawdicin u ku ismun limawdicin waay makaan magaciis wey Ah, laakiin ah, wuxuu ku yidhi waa sacdaani eh, sacdaan ma inin dhigayo mia sacaan ma inin dhiga sacdaan maya kuu dhiga adiga maya hoos lama rabo idinka hastaas dhexdiisa xayna kuu qoro adiga xaa kuu qoro sacdaan soo kuma qoro ah, saas waay sacdaan aa kitaabka laga rabay laakiin sacdaan sacdaan waa geed magaciisa ee ma aha makaan magaci sacdaana meesha laga rabaa qalin waa inaad haysataan sacdaan wey sacaan maaha qalin waa inaad hesho ah, sacdaan aa laga rabaa meesha waana geed magaciisa ah, axaadiisu ka buuxa ah, milu shawki sacdaan soo ma jeedi sacdaani sida musaniga loo iraaba marka marka sacdaan kaasoo kale ula jeeda waa yahay meeqaan haynaa marka muxaqaadii kitaabkuna shan uu ku dhigo toban waa hayda soo maaha nabad allah ku yeela nabad ku keen wallahu subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed